waa isla guurigeynti in la fuliyo bishiddatin lagu fuliyo wa cunfin iyo in bilutfin wa rifqin lagu fuliyo isku meelun bay tegaysa weliba kan dambaa khayr badan adu fuli wey hawsha ayib wahwan kaana dalika midkaa wuxuu noqon buri ruux markuu xukunka dhibso in si tartiiba qalbigiisa loo dabciyo oo loo wanaajiyo oo loo caqli celiyo waa min tamaami siyaasa maamulka wanaagsan dhamaystirkiisi wey wahuwa nadiiru maa yucطiihi aلطabiibu lilmariidi min aلطiibi aladi yusawiqu dawaء alkari dhakhaatiirta qaarkood yaa carruurta markay daaweynhayaan iyo dadka dhalinyarada iyo dadka waayeelada iyo ruuxu xanuunsan yahay iyo way u sheekeyno way tataaban oo kolba waxbay u keeni dad baa qolyaha sharaab keenahayo oo qolyaha cadar kuu marinhayo waagi hore ayaan jirta lakin waxaan maynaya birtuma la isgelinhaya waan maynhaya aad bay marka waxay samayn jireen ruuxa way dejinhaya sida uu wahuwa nadiiru maa yucطiihi طabiibu ninka dhakhtarka wuxuu siiyo kale u lamid yahay masalada ayada lilmariidi oo min aطiibi wax wanaagsan ah alladii طiibkaasoo yusawiqu yani cunaysiinhayo ama jid marinhaya addawa alkari daawada la dhibsaday ee la koohdo waxyaaba ruuxa ku socodsiiyaa jira bimacnaa daawada kariha ah mararka qaarkood waxaa lagu waxaa gal baa la gelinaya gal jilicsan baa la gelinaya iyadu way kharaadhahay way uraysaa dareemi maysid dalaq baad siin calooshaada ku dilaacaysa caloosha markay tagto waxaad soo daaci ama khadhaarkeeda baad dareemaysa ayadoo budaa ah sideedii kabsolka ku shuba carabka biyaha ku kaba waa dhib mogtahay qolof baa lagu geliyey dahaar baa lagu wareejin waxbaa lagu qarin kiniinkii isagoo khadhaadh baa dusha waxaa laga maray wax macaan kiniin lama musaa jira oo gadaal markaa sii wada noqon akh noqon baa jira waxaaso dhan wuxuu rabaa dhaktarku ninkan maridkii xanuunsan daawada inuu qaato asagoon dareemin khadhaarhkeeda iyo urkeeda annagu waxaan rabnaa diinta waanu ku dhaqmaynaa waan filinaa xuduudda iyo sharciga ilahi waan dabaqaynaa dadku ayagoon dareemin in aan yar ku layayno ayib waa hadday suuro gasho wey hadday laakiin suuro geli weydo xaqa taagnaan kitaab allahi alqisaas ya anas ma taagnaanaysa weligeed ha wareegayso <clears throat> wqad qaala allahu tacaala limuusa lama arsalahu ilaa fircawn ilaahay muuse wuxuu ku yidhi markuu fircawn u diray faquulaa lahu muuse eh, eh, fircawn ku dhaha qawlan layina weer jilicsan ku dhaha oo dabacsan lacalahu yatadakaru aw yaksha inuu ilaahay ka cabsado ama muxuu ahaaye xusuusto waansama laga yaabaaye dabciya weedha xaqa ka taga ma aha hunaak farq bayna almulaayana wاlluطf wاlrifqi biاnnaas iyo tarku shariica iyo tamyiicu diin iyo tamyiicu lqadaaya lama ogolo sheekh qadaayada iyo mabaadida iyo caqaa'idka iyo diinkeennu tamyiic iyo mxuu ahay iyo baksi iyo tacdiil lama ogolo laakiin farqi baa udhexey wix inaan dabcinno oon uxirma qaboojinno oon ruuxu u sulxinno iyo inaan sharcigii bahdilla laba masala udhexaya wa qaala nabi sal l slam ina syad bara laga sheegi jiray muxuu ahay xeerka xeerka lama jabiyo waa la qalloocshaabu qawaaniinta dastuurka inoo qoran buu qodobka qodob lama jabiye waa la qalloociyaa qaabkaa loo yani tafsiir khaldan baa laga bixiyaa wey haddii sidiisa loo fasiro isagu qaban oo wuxuu qabanhaya wasiiradiisii oo wuxuu qabanhaya raggii la shaqaynhayey wuxuu qabanayaa muxuu ahay dawladdo dhan bay ku dhacaysa laakiin haddii la qalloociyo oo si xun loo fasiro meel kalo aadahaya waa qodobka marka qodob lama jabiye waa la qalloocshaabo marka qalloocin lama ogolo ay qalloocin xaqa isagoo toosan baanu ummadda gelinaynaa oon la leexinaynin laakiin daawaan marinaynaa oo sankor baan marinaynaa oon saliid baan ku daadinaynaa oo waxaa weeyaan waxay dadku ku laqaan baan samaynaynaa sidiisa ha u socdo ayb nabig sal ly slam wuxuu neefku marka la gawracayo e eh, tooridaha loo soo soofeeyo nin buu nabiga sal ly slam neef ku taagan oo ah bartaa qoortaa kaga taagan iyo babac ah midina soofaysanaya qirr qirr shiik shiik neefkina waa yaalla nabig wuxuu laba koor baa dishay neefka laba koor baa dishay bu inkaar qaba waa ku side yacni hadda way aragta mogta neefka midida loo lis wuxuu xayawaan madaxa lagaga taagan yahay midida dusi lagu lisanaya waa khalad waxay culimmadu ka hadleen inaan laba neef isku meel lagu gowracin oo la kala leexiyo la kala duwo aan la istusin markaad mid gowracdo oo kii galgasha halkaa wuu figtaa la kaanamaa yusaaquuna ila almowti wahum yanduruun bay noqonaysa yani xayawaanka iyo khalqiga unka waa in loo naxariista w xaq anna ka leexanaynin oo neefka gowracanayna oon marnaba daynaynin ba haddana aanu habaynayna hawsha oon xaal masquur ka dhigayna wa limucaad wa abi muusa alashcari lamaa bacahuma ila alyaman markuu labadaas saxaabiyaman u diray wuxuu ku yidhi yasiraha hawsha fududeeya walaa tucasira ha adkaynina wabashira ummadda ka farxiya walaa tunafira ha kala fiijinina watataawaca isyeela idinku isu hogaansama walaa takhtalifa hismaan dhaafina inta dardaaran lasiib u fiirsa hadda waxaa le hawsha sahla fududeeya diinta ha ka dhigana caqabiya balaayo iyo wax dadka laqaysa dayib ha adkaynina ummadda u fuday rajo geliya khayr iyo wanaag u sheega ninka ilaahay rumeeyo oo tawxiid islaanima laga helo dadka yaan la kala fiijinin ismaqla idinku isu hogaansama walaa takhtalifa haddiiba labadii wadaadee lasoo diray ayagu ismaan dhaafaan ayagu kala dhammaan waayaan ummad waa hadday xaq sheega ayagu ma ismaqlaan ayagu ma isfahmaan ayagii baa kala taaganba maxay ummad u sheegahayaan somaali waxay tiraa markay ceeliyo heshiiso bay ciddu cabtaa haddaanu heshiin weyno raggiina wadaadaha ah ee diin baan gudbin alla haddaanu heshiin weyno maxaa ummadda kala moodaa hadde dadka ceelka joogay ee geela soo ururshay iyo ninka lo-da keenay iyo kii adhiga keenay iyo kii dameeraha iyo baqlaha watay iyo kii dhaanka watay iyo kii halaha irmaanka iyo kii harweenka watay hadday isqaban waayaan oo ceelka dagaal ka bilowdo weligaa weliga cidda cabi mayso markay ceelyo heshiiso bay ciddu cabtaawe markay marka dadka asxaabu alqadaaya walmabaadi markay isfahmaan ama isla jaan ama meel u dhaqaaqaan baa ubantu insha allahu tacaala wax badan u suuragelaya laakiin intan inagu aynu kala taagannahay wax badan baa khaldan wax badan baa khaldan ama baaba badan baa dhacahay <clears throat> xadiidkuna fi saxiixayn ba ku jira wa maratan acraabiyun fi lmasjidi mar baa nin remiya masaajid ku kaaji faqaama asxaabuhu ilayh saxaabadii baa ku qamaamay faqaala laa tuzrimuuhu kaadada ha ku goynina daayalay ay laa taqtacuu calayhi bawlah kaadada ha ku jarina uma amara bidalwin min maain fasuba calayh maxaa yl mogta kaadi mar hadday bilaabatay masjidkii goobta lagu kaajiyay nijaasowday waxaad ka qabaanto iyo waxaad ka orodo iyo waxaad nikadisha midna ma yaalla meesha miyaa marnaba meeshii kaadi laga joojin ma jirto miyaa kaadi laga saaray meesha dha wixi waa dhacay nijaasadii gaadhay qatra min nijaasa isku mid wey mid badanoo labaatan labaatan litir ah masaajidkii nijaasada waa gaadhay wixii intaa ka dambeeya ninka caafimaadkiisa hal hala ilaaliyo kaadian lagu kala goyni aniya asaga adi intii lagula bado u badboodo meela badan bu sii gaadhsiin uu salsaydi ula cararin ilaa marka meelo kale sii kharib asigii dharkiisi boodadiisi waa sii kharimaysa asagoo sii fasahaada masaajidkoo duldulku sii gaadho meelo badan sii gaadho haddii laakiin meesha uu ku eh, kaada dhigtay loo dahayo halkaa wixii dhaafi maayo hadhowan waa la dhaqi meesha yani wuxu hala daayay ninkaan loo geynin xikan badan baa ku jira uma amara bidalwadaan buu nabiga codsay in loo keeno min maain biyaa fa suba calayhi cala lbawd aw makaan ilbawlba lagu shubay wa qaala inamaa bucidtum muyasiriin somaa maxalshaahidku waxaa laydin soo diray haddaad saxaabatiin iyo muslimiinba oo ilahay idin dooray inaad ummadda wax u fududaysaan muyasiriin fududeeyaal baa tiin walam tubcauu mucasiriin laydima soo diran weeye ilaahay yani dadka muslimiinta waa mursaliin wey waa diran yihiin waa naa'ibiin iyo kula way camal rasul sal ly slam aye risaalada waa risaala mubaashira oo bayna allahi wa bayna cabdihi oo dee ambiyada iskale iyo rususha iskale taas midna waa niyaaba can اrusul waاlambiya taana culummada iskale iyo keyrkoodba wاlxadiiثaani fi صaxiixayn wahada yaxtaaju ilayhi الrajulu fi siyaasati nafsi hawsha in la fududeeyo oon la adkaynin oo dadka loo debciyo oo loo dhimriyo loo xirma qaboojiyo nin waliba u baahan xataa ninka u baahan fii siyaasati ahlihi wa beyti gurigaada iyo carruurtaada oga baahanta iyo wa raciyati bulshadiisa faina nufuusa nufuustu dadku bini aadamka laa taqbalu lxaqa ila bima tastaciinu bihi min xuduudiha alatii hiya muxtaajatun ilayha muhim jiddan waay maslada ayada ah uhi sheekhu hawsha aan soo sheegay buu ihi maamulka naftaada iyo gurigaada iyo carruurtaada iyo ahalkaada iyo shacabka aada maamusho iyo shaqaalahaada ad oga baahan tahay nafta bini aadamku haaliban shayga xaqa ma aqbasho inay dana ogu jirtaba mooyeen shayga xaqa in wax loo raaciyaba mooyeen xaq mutaxan dadku maaba qaataanba haaliba jannaad ku helaysaan naaf baad kaga badbaadaysaan waa xad min xuduud nafs ayib naalle adduun baad ku helaysaan guul iyo gargaar baad ku helaysaan magac baad ku yeelan sharaf ayib baad ku yeelanaysaa cadowgaad iskaga difaaci dulmigaad iskaga celin nabad baad ku heli dadku waa inay xoogow wax loo raaciyo laa taqbalu alxaqa ila bima tastaciinu bihi waxay u kaalmaysan un mooyeen maci oo min xuduudihaa dheefteeda iyo danaheeda allatii hiya xuduuddaasoo muxtaajatu ilahay u baahan tahay dheefaha iyo aqraada ay u baahan tahay naftu xaqa in loo raaciya mooyeene in badan ma sheeku ma qadata buuri fa tilka alxuduud dheefahaas waxay noqonayaan iyo danahaas iyo muraadyahaas cibaadatan lilaahi wa taacatan lahu maca niyati saalixa cibaaday noqon iyo muxuu ahaayey daaca ilaahay subxaanahu wataala adaad niyo wanaagsan la timaado niyo wanaagsan daad kula timaado alaa tara miyaad ula jeedin buuhi ana alakla washurba wاllibaasa waajiba cala linsaan in wax la cuno oo wax la cabo oo dhar la xidha waa waajib cala linsaan xataa low udura ila almaytati xataa bakti haddii loo dhibaatageliyo u noqdeen ruuxu ay naftu hayso wajaba calayhi ruuxa mutarka ay naftu qabatay waxaa ku waajibi alaklu cinda caamati اlculamaa inuu cunaa waajibka culamado dhan saasay qabaan dhageer baa iyagu khilaafo oon khilaafkooda muctabar ahayn fain lam yaakul hadduusan baktigii meytada cunin xataa maata dakla naar liannu naftaadan ilaahay subxaanahu watacala wuxuu u talagalay inaad ku caabudo ood asagao ugu dhawaato ood ku khidmayso ood ku adeegto fii cibaadati rabbika wa taacatihi markay khatar gashay in la badbaadiyaada rabaa khatar markay gashay ilahay wuxuu jiday xataa baktiga in la cuno oo maalu keyrka la cuno bishari damaan <clears throat> markii aad tabar hesho hadday sidaa tahay marka waxaa weeyaan hawshii maya may waxaan u sabraya maqaadirta ilaahi subxaanahu wa tacaala lagaa dhegeysan maayo qaatilu nafsii baad markaa noqonaysa lianna alcibaadaat laa tu-addaa laguma guta buhi ilaa bi hada bi hada nafs naftan aad dilayso ee leeda bakti siin maayo ha dhimata dee doonayso yaa cibaadaadka lagu gutaa tii shaqayn lahayd ee ilaahay caabudi lahayd ee iimaanka la iman lahayd ee halgami lahayd ee tukan lahayd ee soomaya salaada eso ayada ma ah ayada laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib walihaada kaanat nafaqat linsaan u fiirso sharcigu s dadku maogtahay dhagax ma aha bini aadamku maog tahay waa waa waa bashar waa dacfi baa ku jira qaabkay u shaqeeyaan iyo siday yihiin waxay ka ko alla isagaaba abuurayba ruuxa bini aadamka waxaa la wixii nacfi adduunyaa naftada ka bilow haddii la lahaa wix nacfi adduunyaa hayrkaa ka bilow ma yeelen ruux bini aadamka ee wixii kaa kororsan ee baahiyada ka badan balbalqi baa la yidhi walihaada kaana nafaqaة اlinsaani calىa nafsihi wa ahlihi muqadamaة calىa hayrihi saa darteed biilka iyo masruufka ruuxu naftiisa uu masruufo iyo ahalkiisa iyo qaraabadiisa ayaa ka horeysa hayrkii inuu masruufo ayb fafi sunani can abi hurayra radi allahu tacaala canh saxaabigii ku dhacay fii nahaari ramadaan galmooday markii nabigu yihi waxaa lagaa rabaa inaad muxuu ahaay citu raqaba qoor inaad xoreysaa lagaa rabaa halkaasuu ku dhuftay babaca ah qoortan qoor ahay nabi maxamed oo mas-uul kama ihi buuri qoortaydan qoorba ima wehelisa buuri oon bilcaanta ka ahay sidii oday eh, midkii eh, mid baa soomaaliyeed baa intuu gabar la baxay baa layihi radkeen xoolo keen meel bannaan bu intuu ku istaagay wuxuu yihi raadkaa raad iima weheliya buuri raadkaas aan dhigay raad iima weheliyo bimacnaa waxaan ahay faqiir xoola ma haysta wey oo muxuu ahaaye mooryaan ah bimacnaa mooryaanku waa ninkan faqiirkan shil haysan asalkeeda hor hadda labaasha la bedelay ayib baan odhan jiray nin waxyamahay ban eh, muxuu ahaaye nabi maxamed uma haya eh, or waxaa la hayo iyabo soon shahrayni mutaabicayn baa lagaa rabaa soonkaa baan eedaybu nabi maxamedu soonka ayaabaan eedaybu wax galabsoon masoon baan xajin karaa oon bilcaan iska ilaalin karaa nabigu iska aamuso iska fadhiisaa mar dambe waxaa la nabi maxamed waa looga dembiil dhan oo timir ah mgtl bu dhowr iyo toban suus ku jirto nabig wuxuu hi intan suuskan qaad markaasi bixi oo ku kafaara gudo iskaga bix fidyadii wuxuu nabi maxamedoo madiino kowanada wax naga bahay badan bu maa baana laabatayha ahla beytin afqara min mina bu walaqad bitna laylata taawiyeyn aniga xaaska xalay anagoo bog laalan baan barinay bu haddana isdayn weyne <laughs> hay nin weeye almuhim dadku waxaa wey waxay nacafiye dheef ah asaga in lagu hormariyo iska jecel islaamka haddii fidrada ruuxa iyo qaabka alla abuuray iyo qaabka u shaqaynayo ee rabbi ugu talagalay la khilaafo in waxa way burbura ka dhacahay naftu waxa iyadu rabtay fasaadka lagama hadlaayo laakiin ruuxa bini aadamka qaab buu u fadhiyaa oo rabbi u diyaariyey ugu talagalay in la khilaafo fidradaas lama ogolo saa darteed baa la diiday dumarku inay ragba shabahaan ragguna ay dumarka shabahaan waa la diiday ninku inuu naaga naagaysi mukhanaf waa la diiday inaan xoolahii bahaa'imta isku dayna waa la diiday ruux kasta madaanba rabbi ugu talagahay fidaraadka ku soconaya ruuxa bini aadamka ah naftiisa ay wax kastaba ka horumarinayaan carruurta markay wareegeysanayaan ciyaarayan habeenkii allow naftaada kaa qad naftada iidaa bay ku ciyaaraan guntin macaad geed la ful almihim naftaada wax ka horeeya ma jiro haddii lagu yidhaahdo wax kastoo nacfiya ah waa inaad ka bilowdo walaalkaa iyo hooyadaa iyo aabbaha aduguna nafbax yeeli maysid waanaaba anigu u shaqaynayaba naftaha isaa waa sidee laakiin xooguusan dareeraa iyo xoogow muxuu carab dhaqa u kabo wixii kaasoo walaalkaa kabadsi wuu yeelaya ruux biniaadamka weliba markuu iimaan jira haddii isaar badan bu ruxu samaynaya xilkasnimada waa goonideeda lakin bani adam saasay u diyaarsan yihin wa fi sunani can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul sl slm tasadaquu wax la baxa qaala rajulu ya rasuul allah cindii dinaar hal dinaar baa nabi allow haya faqaala tasadaq bihi calaa nafsika naftada ka bilowbale adu isku daryeel qaala cindii aakhar mid labaad baa nabiga heli karaa qaala tasadaq bihi calaa zawjatika xaaskaada ku nafaqe qaala cindii aakhar qaala tasadaq bihi calaa waladika haweenayda iyo carruurta haweenayda ka mudan waa cagsi wey laakiin soomaalidu waa taqaanaa ilmihiisi iyo carruurtiisay islaanta dhashay wuxuu ka waxaa asaga agtiisa kala weyn oo ka qiimo badan oo wax kastoo ku hormanaya carruurtiisa sharcigu waxaa weye naftada ayadaa ku xigta leanna waa labada asal wey ee carruurtanba keentayba asalkii iyo warshadii soo saartay wey marka xaqa koobaad adiga mas-uulkaa iskale oo ku na ahaaye isku nafaqayn wixii kaa soo islaantaa iskale iyo xaaska marwadaa iskale afada reer ka joogta wixii ka soo harayba carruurtu balaqsanhaya ayadoo sidaa tahay baa waxaa haweeneyda siisay iyadoo lagu maamuusay ee qaadatay ba ilmaheeda kooba noqon meel la aadi cidda ugu mudanaysiin waa carruurteeda halkaasay la aadaysa laakiin adugu maaha inaad oola dagaalamto muxuu ahaye shilinka adiga lafaada iyo carruurta ilmaha ilmaha tiraada ayadaa ka horeysa islaanta islaamtaa ka horeysa hawsha waa in la fahma jiddan wey soomaali warkeedu war kale wey qaala cindii aakhar nabi allow dinaar kalaan hayaa qaala tasadaq bihi calaa khaadimik u fiirsa yani saxaabigu wuxuu rabaa inuu fahmo qaabku nabigu wuxu qaybinaya wuu u sheegay muslimiin nabi dinaar ban haya ka bilow halkaas mid labaad baa la helay halkaa gee mid saddexaad yani yani xikmada iyo fiqiga saxaabada ay ka mid tahay tasadaq bihi calaa khaadimika ninka shaqaalahaada ee kuu shaqaynaya ku sadaqayso qaala cindii aakhar mid afraad baan haya anta absaru bihi baa lii adaa u ogaalba meesha ad dhigayso gurigaadi waa dhammaaday ma og tahay qaraabaa timid qaraabada ninka uman adugu sii taadaa garanhaya qaraabada afqar minhum alafqar minhum iyo almuxtaaj min adaa yaqaana nabigu laakiin guriguu maamulay naftiisii xaaskiisii caruurtiisii khaadimka u shaqaynhayey nabi allo mid afraad baa la helay cidda mudan adaa u ogaal badan baa la yaqaana hooyadaa iyo aabbaha ka baahi badan adeerkaa iyo walaalkaa midka baahi badan labada walaal kii sii liita laba u kaasa adaa garana qaraabada siday u kala daranta ayib xadiidku asagon waxaa weeye axmed basad abu dawud waana xadis saxiixa wey wa fii saxiixi muslim can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuul lah dinaaru anfaqtahu fii sabiili illah dinaar aad ku bixisay jidka ilaahay iyo wa dinaaru anfaqtahu fii raqabatin iyo shilin aad ku xoraysa ruux muslima qoortii addoon ahaa wa dinaarun tasadaqta bi calaa miskiin iyo dinaar ruux miskiina ku sadaqaysatay dee wa dinaaru anfaqtahu calaa ahlika iyo midaad carruurtaada ku bixisay reerkaada acdamuhaa acdamuhumaa ajran intaasoo dinaar dinaarkii baxay weeye dinaarka adig kugu soo noqday alladii anfaqtahu calaa ahlika wey midka ahalkaada siisay weeye waa cinda tasaaxum amaa cinda markay hawsha ay eh, mxuu ahay la jamcin karo waa la jamcinaya laakiin waxaa weeyaan caruurta iyo ahalkaa u daran weeye waa in ahalka lagu hormariyo yani fiirada insaankaaba taa keenaysa zaynab zawjata cabdullahi mascuud waxay tiri nabi allow cabdullahi mascuud wana waxba gacanta ku haya ma agoonna waan hayaa isaguna waa faqiir zawjkayga sadaqa ma siin karaa iyo zakawaadka ma siin karaa dayib oo carruurtayda ma ku baxaysaa oo ninkayga ma ku baxaysaa waxay tiri hadday ku bixi iyo ku baxayn laba gooraba tii daynaysa ma hibay tiri oo wixii nacfiya dheefan leh iyagoonbay asagaa unbaa biilan iyo carruurtiisa yaana waa fidrada biniadamka sida adag hadday ku bixi sharciyan idaysan ku baayn baxayninba dadka oogu mudan hadiga koraan wuxuun la soo aaday wixii iga soo hara waa iyagay tiri zawjkaygi awlaadaydi iyo aytaanta gacanta ku ay nabig wuxuu yihi tasadaqii calaa zawjiki wa calaa muxuu ah baniiki ya muxuu ahaay aytaami carruurtad haysay ruuxa biniadamka sidaa usadgaraysanba saasaa rabbi u abuuray wa fii saxii muslim marka waxaa laga rabaa gobnimo wixii kaa badan ama suuragala ama aad qaybin kartad qismaanin karto wuxuun ka bixi wey ayb wa can abi umamata radi allahu tacala canhu qaal fi saxi muslim can abi umama qaala qaala rasuulu llah ya aadam ibna aadamow inaka in tunfiq ilfadla dheeraadka haddaad bixiso khayrun laka ama inaad bixisaa khayrun laka in tunfiq inaad bixiso alfadla khayrun laka wey inaad waxa dheeraadkii kaa baahidada ka badan aad bixiso haddee dila baahidada mogta baahida ku ciyaarma baahida wa curfiga loo noqon inaad farba meel dhigto oo muxuu ahay xoolaha meel kasta iska dhigta hawshu maa wixii baahidaada macquulka iyo ka badan inaad bixisaa kuu khayran baa layidhi wain tumsiku sharun lak inaad xajisatod xanigtana ood akuuma ka buuxisana waa kuu shar badan tahay walaa tulaamu lagugu canaan maayo oo lagugu dhaleecayn maayaa layidhi calaa kafaafin waxa cashaawaqada ah laguguma haystaale lagula dagaalami maayo wax adugu nooloshaada ku celinayso biilkaada ah wabda laakiin wixii dheeraad ah biman tacuulu biman tunfiquhu dadka aad nafaqaysa mas-uul ka tahay ku bilow walyad lculyaa khayru min alyadi sufla gacanta sare wax bixinaysa ee munfiqada ah ayaa ka khayr badan midda saa'ilada wax qaadanaysa wa hada taawiilu qowlihi taala xadiidkana wuxuu fasiraya tafsiiru qowlihi tacala awl xadiidka wuxuu fasira aayadda yas'aluunaka maadaa yunfiquun qul ilcafwa ay alfadla waxa dheeraadka bixiya xadiidkaasaa kuu fasiray aayadda macnaheeda wadalika lianna nafaqata arajuli calaa nafsihi wa ahlihi fardu caynin wey wuxuu diinaarka naftaada aad ku bixisay ahalkaada u fadli bateen ahalkaada iyo naftaada inaad masruuftay waajib wey fardu cayn ku saaran wey bikhilaafi anafaqati fi lgazwi wa fi lmasaakiin laakiin kasa duwan biilka lagu bixinaya nafaqada duulaanka gazw shk iyo magacaaba waa markuu dafadlkufaa'i yahay markuu caynoobo laa waajiba awjaba min aljihaad idaa tacayana bacda tawxiid billaah iska il hawsha iyada ah hadduu jihaadku fardocayn noqdo waajib ka waajibsan ma jiro bacda tawxiid billaah bacda aliimaani billaah hawshaasi waa iska kooban tahay fainahu fi اlasli jihaadka kifaa'iga ah ama jihaadka talabiga ah iyo masaakiintu la nafaqeeya fi اlasli ima fardu cala alkifaaya wa ima mustaxab ama waa mustaxab ama fardu kifaayo wain kaana qad yasiiru mutacayinan idaa lam yaqum bihi hayruhu bih alinfaaq cala almasaakiin iyo jihaadkii fardukifaayada ahaa farducayn bu isu bedela goorma marka cid kaloo u quntan la waayo waa inaga soo maray xataa alamru bilmacruuf oo asalkiisa fardukifaaya ahaa farducayn buu noqon ayib xaalo iyadu waa mutafaq marma ma lahaba oo weligii waa farducayn weligaa waxa sharka iyo dembiga iyo macsiyada iyo munkarkao dhanba inaad qalbiga ka kohtood ka nacdaayo waa iimaan wey haddii lagaa waaya alkaraaha alqalbiya lilmacaasi wاlmunkaraat iimaan ma jiro halis wey marka alkaraahiya alqalbiya waa daa'ima waana laaziman waana farducayn calaa kuli axadi min almuslimiin laabudda an yakrah wax kastoo sharciga khilaafsan oo munkara taa ma laha qadiyadda labaad haddii laguu xil saaray ummadda inaad khayrka farto xumahana aad ka reebto ama aad ku mushaar qaadato ama aad hayatulxisba ka tirsan tahay aw alamri bilmacruuf farducayn ba kuu noqon alamr bilmacruf nahy munkar ummadda kalena farda kufaayo ku yahay alqadiya athaalida waxaa weeye munkarkan cidaan adiga ahaynba ma zuulin karto min xaysu alqudra waalistidaaca ama min xaysu alquwa alcilmiya munkarkan iyo bidcadan iyo shirkigan iyo waxyaabahan hadda soo kordhay iyo xawaadiidani nin yaqaan oo si toosa uga hadli kara oo xaqeeda siin kara oo u qarma ama codkana abun baaba ka jiraba ama munkarkii keligaaba arkayba idan inkaaru fi hadi lmarxala walaam macruuf farducayn buu noqday calayka khusuusan liannaka alwaxiid alqaadir calaa dalik ninka keliya awoodaa tahay ima min xayu alcilm aw min xayu alqudra albadaniya saddexdaa xaalo marka farducayn noqdaa alaamr bimacruuf jaadkuna sidoo kale muu noqonaya marka qaarkood fa ina itcaama aljaa'ici waajibun ka baahan in wax la siiyo waa waajib dadka baahan ee dhibaataysan ee soo qaxay ama qaraabada ama muslimiinta oo dhan in wax la siiya waajib wey walihaada jaa fi اlxadiiثi low sadaqa asaa'ilu ninka wax dawarsanaya aduu run sheegi lahaa lamaa aflaxa muusan liibaaneen man raddahu celiyaya iska tag allah ku sakriya ah daciif weeye ibn cabdilbar baa soo saaray iyo keyrkood min ariiqi malik dakarahu imaam axmed baa xadiidkaas sheegay wadakara wuxuuna sheegay axmed fii riwaaya canhu ibn hani annaysaburi fii masaa'ilih wuxuu sheegay annahu idaa culima sidquhu ninka jaayice baahan ama ooman haddii la inuu run sheegahay xalay ma qora ma cashayn oo saaka ma quracani maantana ma qadaynin dhacsaal baana magaa kontana ku qadiya isiyi buul baahidaa uu sheegtay haddaynu ogna inay run tahay in wax la siiyo la qadasiiyo la dhajiya waa waajib ina saaran wey ayib wajaba itcaamuhu laakiin dhibka jira waxaa weeye isagoo muxuu ahay buuxa oo maanta quraacday oo qadeeyey oo casheeyey oo xoogu qaxwa iskaga baahan iyo casari casariye iskaga baahan buu balaayo kasii daynaya balaayo kasii dayn mid mid muxuu ahay dawarsada waa la war beenta maxaad ku fashaa maa runta iska sheegtid beentu wuxuu runtay ka nacfi dhowdahay haddaan idhahdaa bu nimanyow saaka waa quracda maantana waan qaday laakiin indhaha xogow yaani ii fiicin oo asha aynu maanta macsirina shaha laga bixiyo nin kibirsan baa taallay dhiibo faraska tag laakiin haddaan dhaho saddex maalmood dibnahayga waxma dhaafin waxma marin haddana si fiican ba idima arkaba haa niman yow islan ma tihiin haddaan dhaho xun baa lai dhiibi buuri marka wuxuu ihi beentu waxaan ogu iigayaba runtay ka nacfi dhowdahay mararka qaarkood ha laakiin waa manfaca caajila laakiin fil caaqibati ku dhibaysa way ku baabeynaysa waqad rawaa abu xaatim albustiyu ibn xibaan weeye fii saxiixihi xadiida wuxuu wariyey abi dar can الnabiy alxadiid aطawiil aladii fiihi anwaacu min alcilmi wاlxikma anwaac iyo qaybo kala duwan oo xikma iyo cilmi baa ku dhex jira xadiidkaas wa fiihi xadidka abi dar waxaa ku yimid xadid dheer weeyo ibn cabaan uu soo saaray ayib uu ku keenay muxuu ahaayey fii saxiixihi saddex boqol lixdan iyo kow iyo aducafa almajruuxina waa ku keena abu nucaym waa keena cuqaylna waa keena qayb ka mid a waxaa xadiidka xadid daciif wey sida raajix mid daciif wey anahu kana fi xikmati ali daawud xikmadii iyo murtadii reer ahli daawud laga dhaxmay nebi daawud iyo ahalkiisa laga dhaxmay waxaa ka mid ahaa xaqun cala alcaaqili ruuxa caaqilka waxaa waajib ka oo saaran an takuuna lahu arbacu saacaat waa xikmo fiican wey shekh waa waa keenay xataa hadduu noqon waayo xadiid sugan noqon waayo waa xikma salafiya qiimo badan wey ayib bacdu ahli cilmina way taxsiniyeen xadiidka afar saacadood inaad yeelato waa laazim afar saacadood inaad yeelato afar waqti oo khaas ah saacadda koobaad saacatu yunaaji fiiha rabbah saacad aad ilaahay barido ood caabudo oo kuwa khaas ah azubair ibncawaam waxaa ka sugan salafku waxay jahayeen saxaabadu an yakuuna lirajuli khabii'atu min camalin saalix wax kuu qarsoon oo camal saalixa ah, oon alla mooyo cid kuleeg uusan jirin baa loo bahay yeelato wax kastoo samayso in la og ma fiicno camal sadaqo khaas ah agoonaad biisho nin miskiinood caawiso ninaad kafaala ka bixiso qaraabaad gooni u biisho cid ali rabbiga adiga ilaahay adun baa is og waxay jeclaayeen an yakuuna lirajuli khabiatu khabii'atu min camalin saalix wax u qarsoon oo camal wanaagsan ah zayn ninkii la odhan jiray boqol qoys ayuu biili jiray oo reer madiina o masaakiina boqol qoys markuu dhintay baa la ogaaday quraabata arbaciina caaman ayuu keligii biili jiray boqol qoys oo fuqara masaakiin ah suu iskaga joogo shacabku waxay aaminsan inuu bakiila yahay kaanuu yubakilanuhu fi xayaatihi zaynulcaabidiin caliy ibn lxusein ibn cali ibn abiaalib wey waxaa la aaminsanaa inuu wadaadku bakiil yahay oo gacan adag yahay show wuxuu maalinkeeloo dhan ba habeenka oo bixiyaa wuxuu soo shaqeeyo wixii uu qaraabanimo ku helo wixii uu ku helo habeenkiibuu qaban qolyo khadam uu leeyahy udhihi kabis diyaariya canjeeru dubahaya muufo marka fiid cishaha la tukado yuu daldalahaya cid kale oma ogol asagaa daldali dhabarkiis ku daldalahaya qoyskiibu ugeyn biyo cagad biyaa iyo jawaan oo muufa buu garab u dhigahaya way qaadan hayaan waa nin xamaaliha ah, de lama garan hayo madax duuban xamaali ah waa sheekii dhannaaye aalu beytkaay nabi maxamed ka farcamay ummad u aqoon badnaa wey caabidan zaahidan caaliman faqiihan reer kasta way iska way way barta waa la iska sugaya caawa wuu soo dahay ninkii inoo keen jira xoolihii waa sidee boqol qoys buu booyi jiray min fuqaraa ahli madiina markuu dhintay bay biilkii waayeen markaasay ogaadeen ninkii biili jiray inuu ninka meydka a yahay ee dhintay qaabkiisii meeluhu ka iman jiray waxbay daba way ogaadeen waxaa kaloo laga helay dhabarkiisa diilimo iyo jaxrimo iyo turxaan iyo magad ku taalla waa jawaani uu qaadi jiray keligii sidii xamaalka ilan u tababartay ma ahayn isaga xamaalahay facalimuu ana maa kaanuu yu'tawna bihi inuu ahaa min jihati zayn alcaabidiin yani kaana camal wuxuu ah qarsoon oo alihii rab isaga is og yihiin ibn abi hind saama arbaciina caaman sawma tadawucin aysan ogeyn xaaskiisu aysan ogeyn dukaan buu ku suuqa baqdaad ku iyo kuufa aroorti markuu sii baxahayo isagoo soomanbu waa berisanhaya aroorti markuu baxay dhihisi quraacda isii waa loo diyaarin alaabbu ku qaadan dhaxdu ku masaakiin buu siin niman baa bartayba wadaadka garhka weyn markuu meesha marahayo arootii hilib buu qaybiyaa iyo kibis waa la bartayba quriciisiiba ku wareejy waana sooman yahay islaanta waxay moodaysaa inuu odayga ku cuno quriciisii dukaanka ayib qolyihii dukaanle iyo suuqala waxay u qaateen inuu soo qureecday islaamti waxay u qaadanaysaa inuu dukaanka ku cunayo qureecdiisa qadaan ka dhiganaya casho dhebel waa islacsanaya keen buu leh waa la tagahaya waxayga xaggu inti saakana waxayga waan soo qaatay wixii dambana xaafadda uu dheelman casho igsii buu dhi waa afurkiis arbaciina caaman buu saa ku soomahaya isla'aantiisabuu ka qarin haya iska daa cid kale bastay baan afurka babsiyi afurka ahay babsiyi ma isla ka qarinaysa intan waa biilka reer waa intaana waa afurkayga weeye maba jirtaba nin wax qarin kara camal saalixa uu samey nin qarin kara lama arka dadkan sheekh bal wuxuu xalay ilaahay dartii u sameeyey baan aroorti sheegahaya xalay ay baa laga seexan waayay baan ku leeyahay wa xalay maxaa ku dhacay sagaal sac wixii loo gaaray ay baa loo fadhin lahaa bimacnaa waan soo jeeday waan tukan waan cibaadaysan la soco wey qur-aankan akrinay anu soonka horta marka lagula soomaya horta fiican yahay markaad keligaa soomayso waa dhib badan yahay weligay soon ka dhib badan ahay bimacnaa waan soomanahay maanta soo isniin ma ahayn aan soo shaacabno oon casariyeyno maanta soo isniin ma bidcana waan soomanahay oy war shan anugu mar kugu filan iyo cabi mahayo iyo nin waliba camalkiisa banaanka ayuu la sud xasan albasri wuxu waxaan soo gara aqwaam ayagoo ku jiifa barkinta xaaskooda kula jiifa ilmayn jiray ooyi jiray laa tadri zawjatuhu ilmaday duugi jireen ilahay dartii bay ooyi jireen ayn xaaskiisu dareemaynin ruux acmaasha inuu qariyo muhim jiddan wey sheekh muhim jiddan ayb saacatun yunaaji fiiha rabbah saacadda labaad wa saacatun yuxaasibu fiiha nafsa iyo saacada is maanta labayo toban saacadood waagii barya maxaad qabatay juz qur'aanaad akhriday sadaqaad la baxday hebel wanaag baad u sheegtay qaraabaad wax u dirtay masaajid baad ku tukatay khayr baad ka qayb gashay wixii uu soo sameeyey o dhan bu isxisaabinaya intaasoo beena iyo intaasoo dembina waad gashay istakfirullah wixii buu kala saarahaya war dukaamaha marka laga shaqeeyo sooda xisaab xidh lama sameeyo kaashiyeerku waa xisaab xidhahaya ninkii dukaan ka shaqaynayey ninkii maqal fadhiyey ninkii wax kasta gabalku mar waa la xisaab xidhaa shee bil baa loo xisaab xidhaa usbuuc baa loo xidhaa maalin baa loo xidhaa camalkaadu xisaab xidh u baahan yahay gabalkii ka dhacaba waad la xisaabtamaya saacatun yuxaasibu fiiha nafsaha saacadda labaad muhim jiddan way xadiidku waa saddexaad cafwan saacatun yakhluu fiiha biasxaabih aladiina yukhbiruunahu bicuyuubihi saacad waa inuu yeesho uu gooni oo si gooni oo la foqo saaxiibadiisa khaaska ah ee wuxuu yahay u sheegahaya waxaa kugaan fiicno saasaad maanta yeeshay isaha yeelin waxan waa kugu ceeb ummaddu waa diidaysaa rag waxaa jira mogta saaxiibada waxba kuu qarinayn wuxuu jira kuu sheega khaldan waxaad ku saxantar kugu taageeri hadday ceeb kuu arkaan aan suuqa geynaynin oon kugu ceebay laakiin si kugu sheegaya dadkaasaad la faqaysaa hebelo bal ka warran qaabkan waxu wara siad u aragtaa hawsheeda bal ka warran mashruucahan wada bal ka warran siad u aragtaa waa in runta laisku sheego sufyaan thawr wuxuu ihi saaxiibkaa ma aha iyo waalilaahi ma aha ninka markuu kaa maqay wuxuu dareemaya aan kuu sheegin markuu ka hor fadhiyo waa khaain burkaa saxiba ka dhigan markuu kaa maqan yaha wuxuu dareemayo ama uu kuga xamanayo ninkaan kugu bareeri karin hortaadan ka sheegi karin khain wey iska dhaafi kaas ninku afayn dadka noocaas waa saddex saacadood oo qiimo badan saacadda afraad cafan wayuxadiuuna can daati nafsi waxay oga warramhayaan naftiisa waxay tahay hawshaa kuma fiicno sahayeelin sahayeelin sahayeelin sahayeel sahayeel ayb wa saacatun yakhluu fiiha biladatihi saacadda afraad saacad waxa wey naftada ay saaca saaca bisaaca wey xilli carruurta lala ciyaaro islaanta lala ciyaaro loo baahan yahay maogta sheekh ay nafta yar nasato xoogow rarada laga dhigo dabeerka hadduu iska raraado wadaalahaya mogta ratigu haddii un waddo un lagu hayo waa dhacahaya marmar waa in rarada laga dhigo oo biyo lagu shubo oo la waraabi lasii daayo sata yar daaqo oo yar guuxa wey kadibna haddana la raro wey ruux waa bini aadam ogtahay waa naftan waa waa dameerkaadi ad wadatay wey xuguuna siyan u baahan tahay wa saacatun yakhlu wuxuu la khaali noqonhayaa uu la gooli noqon fiiha fi saacati biladati macaankiisa yani dantiisa fii maa yaxilu wixii bannaan wey ma aha xaaraan ku kac ma ah maanta waa yowm lfarxa baasha hala dadera ma ah hawsha saacaddaa waxaa weye waxyaabaha ku banaan ee mubaaxaadka malaadaadka shahwaadkaad ku dhaqaaqaysa istaanta maxaa iskala joogto la ciyaarta carruurtaadii maalinta carurtan u xiranhay waad iska leeday ma aha mogta inaad xaaraan ku dhac ma wax laga hadlayo cibaadadii badnayd baad ka nasan wey laftirkeeda cibaada ah haddaad lil istiraaxa iyo akhdu nafas aad oga jeedo laftirkeeda cibaada ah leanna waa too karar qadanaysa karar qadasha la yidhahda ma ogtahay owayajmulu quruxsan fa ina fii hadi saacati saacaddan aad danahaada khaaska iyo mxuuaha shahawaadkaada iyo mutacaada aad ku yar mashquulshay cawnan bay noqonaysaaba calaa tilka saacaad saddexdaa kale kugu caawinaysa xooga ragta iyo nasatay markuu soo martiyey sufyaan athawri baa soo martiyey uu ka cararhayey abu jacfar almansuur buu ka cararhayay markaasuu yeman tegey cabdirasaaq marka muxadid u tegey oo xadii yena xalqadu fadhiisan jiray isagoo marto abay ah haddana isqaban haya xalqadiibuu dhowr ku naqdiyey yaa abaa bakar xadiidkaa akhta'ta fi hada bur wahmi wey xadiidku waa saa ee uu sixi jiray habeenkii dambu marka casho fiican u sameeyey cashadiibuu sufyaan athawri wuxuu u cunay caada ahayn sida dameerkiibu cunay ibr biyo keen oo mid kale keen oo mid kale keen wuxuu dhan bu rogtay cabdirazaq marka wuxuu maqli jiray subaana thawri waa min ashadi annaasi fi wa min acbad annaasi zaahidan warican macruuf buu ahaa markuu sufyaan dhintay baa loo sheegay muxuu ahaa sufyan ibnu cuyayna alaana maata alwarac buuri warac iyo xaalmiradnimo iyo zuhdi hadduu dhintay buuri haddaa la xabaalay nin noocaas markuu qaadan waayo wuxuu ka hayay wadaadkan iyo caaw wuxuu samayn waa ladaadkiisi iyo muta buu qaadanhaya wuxuu rabaa inuu caw dhan taagnaado markuu dhammaysta raashiinka oo ilaahay ku xamdiyey oo wardiyey wuxuu hi yaa cabdirasaaq yaquuluuna fi lciraaq wa fi lkuufa iclif ilximaara uma kuddahu dameerka dherji kadibna ku shaqe bay dhahaan barecra dameerkataad waagayo boonsho u dhigto oo biyo u dhigto ha dagaalamo oo cawdhan ha qambiyo ha wado markuu deedna feeraha cakiso si fiican loogu shaqeeyo fatawada'a uma qaama ila subxi buuri intuu wayse ways wayse qaatay yuu meel salli yar qaato istaagay suu u taagna waa ku baryay buui yacni wuxuu u rabay waxaasuu raashina u hambanayo caawa dhaha dee hadal baa oga dhiban wax lagu gaajooda soo mataqaani hadal baa ugu badan wax lagu oomo lagu gaajooda caawa dhan qur-aan buu wadaa ruux beer ka tagaya sheekh waad dhacaysa aduu taaga waad suuxaysa marka waa saa saacadahaad nasanaysa marka mutacadaad iska bannaan istimtaacada aad gelayso waa saacado kugu caawinaya inaad hadhow karara qaatood cibaadadaad aadan ka gasarin ee ma aha in baasha la kala tuurahayo wayanbagii lilcaaqil sufyaan athawr waxaa ka mid ah xikamkiisa laysa bicaaqilin man lam yacudda nicmata bala'an walmusiibata raha'a wuxuu odhan jiray caaqil ma aha iyo xakiim ma aha ninkan musiibada nicmahan u arag masaa'ibkii balaayooyinka nicma waa inad aragta sheekh ajir baa ilahay kaasi waad ku sabri iimaankaada ku kordhi waa lagu imtixaanaya waxaa la imtixaana cida dan laga lehay la imtixaana haweenka reer soomaali galbeed waxay yidhahdaan haweeney la jecel yaha la garaacaa islaan la dilo oo la garaacdo ort waa dan baa laga leehay midda laga samana lamaba taartaba meesha waxay doon ha samayso ha seexato geeleedu ha fakado geedu dhurwaa ha laayo carruurteedu ha kala baylheen hawl u taallaba ma aha islaanta la qawdhabiyo waa islaanta la doonaya la jecel yahay wey ayib idan su-aal wuxuu odhan jiray laysa bicaaqilin man lam yacudda annicmata bala'an wlmusiibata raha ayb man lam yucid albala nicmatan warahaa musiibatan baa raba nicmada iyo markaad heshana musiiba u aragtaa la oo tirada halis wey hawsh oo siday yeri jireen wey balaayadana nicma u aragto ood ku faracdo ma ka dambeeyaad og tahay laakiin haddaad un ku fikirto intaan un ku muuqata waa dhib intiisa leeg wayanbagii lilcaaqil marxaba jihaadku waa ka duwan yahay howlaha kale jihaadku wax kastoo la sameeyo waxaa weeyaan oo ummadda lagu dhirhageyn wa xarid ilmu'miniin waa la muujinaya khuyalo oon banaaneen baa laba isqaadqaad iyo kibir iyo sandaag baa jihaadka loo fasaxay inaad sidii tuki u tagtaagsato ood laba mar qaado baaldhowr inaad gashata yaa lagu fasaxay ood boqor dhacla xidhato iyo goray iyo baalgoray yani jihaadku waa howla kale jihaadku wixiise waa in la muujiyo ummadda la dhirageliyo loo sharxo say ummaddu hawsha usoo galaan waa ka duwan jihaadku hawshiisu jihaadku waa baab khaasa sheekh baabkiisu baab gooni awey ah iska ilaali wayanbagii lilcaaqili an yakuuna caarifan bizamanihi ruuxa muslimkae shahiiday inuu udhinto sidii nin caadi aho gurigiis udhinta lama ogolo mamnuuc warkiisa waa inuu cadaado tarjama loo sameeyo juhuuddiisii camalkiisii laga keeno maxaa wacdaalhiisa qaababku u dagaalamay wax ummadda waxaan rabna dhiiri ayaan doonaynaa oo ummadda halganka keena oo jeclaysiiya wasiila min wasaa'il diin way hawsha ayadaa loo baahan yahay sidii laakiin waan baktiya meel baktiday ma aha shahiidku iyo rag guryahooda laga soo jeeda iyagoo dafuufay ma aha shahiidku waa ka duwan yahay ayib laakiin yaan lagu xadgudbin oo cursu shahiid wax la yihahda ay sameeyaan qolyaha reer sham iyo ciraaq iyo abaatil waxaas ilaa cursu shahiid ma jiro asagu laakiin ninkaana awaabulihiisii iyo halgankii tababarkiisii qaabka u dagaalamay iyo tarjama fiican wuxuu ahaa ah in laga warbixiyo ummaddu say u ogaato waa fiicantay aad bay qiimo badan tahay ayib nabigaa ka warbixiyey yowma mu'ta qaabka wax u dhaceen bu nabiga ka warbixiyey oo saxaabada siiyey memberkuna ka sheegay banaanka ma sheegin masaajid kala istaagay amaama almala waljamaahiir waa la sharxaya hawlaha mujaahidiinta ayib ya acmaashaad qarinaysa wax adiga ku khaaska awey munaasabo munaasabo yar dhib ma lah ogu qajac salafku waa ogolaya ogu qajaco munaasabaad waa la ogolaa iyagoo ka baqi jiray inuu noqdo camalku iskaga ciyaareen haddana waa la ogolya mararka qaarkood lakiin howlaha tabliiqa iska ilaaliya howlaha tabliiqa kulamaa sanactahu banaanka keed khalad wey waynbagii lilcaaqili waxaa haboon ninka caaqilka an yakuuna caarifan bizamanihi xaafidan lilisaanihi muqbilan calaa shanihi waa xikam kale wey ninka caaqilka ee diinta yaqaana ilahay ka cabsanaya waxaa u haboon inuu zamankiisa yaqaan war zamanku muxuu yahay ma zaman colaadeedba ma zaman waa racyi zuhdiba ma zaman fasahaadba ma zamano fitna ma zamano cadaalatin wa jihaadba lama yaqaan wax iska hubsoo shaq xaggee taagan tahay maxaad ku dhex jirtaa ayib xaafidna lilisaan carabkiisa ilaalinaya muqbilan calaa shadaantiisii iyo diintiisina ka shaqaysanaya <clears throat> fabayana wuxuu caddeeyey xadiidkaani nabigu ku caddeeyey annahu laabudda min aladaati almubaaxati buu sheekh uga jeedaa muxuu ahaayey maladaadka istimtaacaadka iyo macmacaanka banaani waa laga maarmaan aljamiilati ee quruxsan yani mutaca iyo mxuah tarfiyaadka qaybo kamid oo quruxsanayn baa jira wax quruxsan baa la rabaa oo gobnimo xataa aan dhaawacayn oo muraad aan ku ciyaarayn fa inahaa maladaadkaasi iyo mubaaxaadka tuciinu calى tilka اlumuuri الhalaaثaة اlأwl walihada dakara الfuqaha waxay sheegeen ana alcadaalata hiya الصalaaxu fi اddiin wاlmuru'a cadaalad maxay tahay waa asalax fi اddiin ruuxu diintiisa ku suuban oo diintiisa ay wanaagsan tahay wey iyo wlmuru'atu gobnimo iyo magac iyo sharaf ruux lala doonaya wa fasaruu lmuru'ata waxay ku fasireen biisticmaali maa yujamiluhu wa yusayinuh ruux waa inuu isticmaalo oo ku dhaqmo waxaa ruuxa qurxinaya ee muxuu ahaaye wanaajinaya aniga shalay nin baa wuxuu yihi reer qoraxeey <laughs> foolxumo allah iga baay buu ihi fadhi iskaga ba'ay yacani ruux waa inuu magaciisa sharaftiisa nasabkiisa u ilaaliya doonaya ruux ali magacii buu noolaay maalkii ma noolaado ruuxa sumcadiisa kama hadho intaasoo hanti adaad leedahay ood maalqabeen tahay laakiin ay sumcaddu kaa dhimato waa ku dhammaatay busineska hadda labadii ganacsi muxuu ku socdaa sumcad buu ku socdaa ruuxu magacii buu noolaadaa baa layaha laakiin maalkii ma noolaado ayib dhagaxna meel dhow hadal leh meel dheer intuu m magacaadoo dhumi lahaa maalkaad ka dhumana way soomaalidu yani ruux waa inuu is-ilaaliyo wey sharaftiisi iyo magaciisi iyo kara karamkaadi ilaaliso muradaadi ayib ood iska ilaaliso meelaha xun iska ilaaliso oo dhaqanka xun iska ilaaliso oo mawaaطin tuhma ka fogaato oo waxyaaba kastoo ku ceebayn inahaa safiya wey dareemaha ad ka fogaato lagaa doonaya <clears throat> ma yujamilu wayuzayinu watajanubi ma yudanisuhu wayushiinuhu inuu ka fogaado waxa wasakhaynaya usgagaynaya iyo xaggana cambaaraynaya ee catiraynaya wa kana abu darda yaquulu <clears throat> inii la astajimu binafsii bishayi min albaطili liastaciina bihi cala اlxaq waa aar kasoo abudarda ka sugan weye wuxuu ohan jiray inii anugu la astajimu nafsi naftaydaan u yarnasin naftayda ayaan u yarnasin bu ohan jiray bishayi min albaaili shay iska bilaash ah oo marka aan albaail waa shayga bilaashka ajir aan lahayn muxuu ahay dambin aan lahayn wey iska banaan mubaaxaadka ah maxaan saa u yeeli liastaciina bihi cala alxaq bu marmar ah, baa nafta u nasiyaa oon xogo ciyaar iyo faraka ciyaar geliyaa iyo nasasho say hadhow usoo karar qaata iyadoo markaasi nashiid ay usoo kacdo wallahu subxaanaه wa tacaala inamaa khalaqa shahawaat haddana asal muhiima jiddan buu kuu sheegaya shahawaadka iyo mutaca iyo mxuu ahaaye tarafka <clears throat> dadka wax ilah wuxuu u abuuray inay cibaadadaba u kaalmaystaanba inamaa khalaqa الshahawaati fi اlasl iyo wladaati litamaami maslaxati اlkhalq haddaan shahwo dareen kugu jirin iyo damaaci dumar taranka baabi'i lahaa siisuba adduunkan uma tarmeenba waa in dumar jacayl uu qalbiga ku jiro oo uu shahwo dareen aad qabto oo damaaci dumar kugu jiro haddii kale bilcantaba loo galmoon maayo adi reerkuba dhasi maayo reerku dhaqmi maayo sida gabadhi soomaalida tiri anuu reerkayga kama waayan raashin iyo beriis kama waayan bay dhaqanaysaa iyo canjeero anuu canjeere iyo beriis ma soo doonanin baa ka dhici ayib intan baa aabbahay gurigiis waa laga helaayey ama xisaabta lagu yimid laga helayaa mise maya bas waa lagaa tagaya ayib idan shahawaadka wuxuu rabbi u abuuray waxaa weeyaan in khalqiga maslaxiisaba ku xidhanba ee maaha in lifasaad loo abuuray shahwaadka maxaa loo samey ma aha litamaami maslaxati اlkhalq fainahu bidalika yajtalibuuna maa yanfacuhum shahawaad inay xoolo jacayl baa kugu jira xoolo jacaylka waa loo baahan yahay haddaadan xoolo lajelaysa waxma dhaqi kartidba waxba dhaqi maysid xoolo ururin maysid wax dambood bixiso iyo waxaad infaaqiso iyo waxaad ku halgantaba la heli maayo lex jacayl in lagugu abuuro waa maslaxo in shahawa lagu gelay waa maslaxo ayib in lagu geliya cadho iyo mxuu ah waa maslaxo dhiirhaanta waa maslaxo yacni akhlaaqda ilahay ummadda uu ku abuuro masaalix baa ilahay ka doonaya ninkii laakiin si u istikhdaama baa idabdarrada keenay ee allah shuqulkuma laha hawsha ayada ayib yani waa macno muhim jiddan oo sheekhu uu baraarujinayo in la fahmo baahan fa bidalika yajtalibuuna waxay ku keensana kusoo jeedaan maa yanfacuhum kamaa khalaqa alghadaba ilahay cadw abuuray intiqaam baa ruuxa ku abuuran iska dhicin iska caabin argoosi baa kugu jira waa muhiimtu inuu kugu jiro haddii lagaa waayo waxaa doofaar baad noqonaysa somal waxay dhahan doofaar hee ficlalaan baa ficlalaan baa loo cadaaba bay dhahdeen sidaa dadka hilibka doofaarka cuna sida dameerin waxay u boodaan laakiin waa dayuusiin wey damiir ma laha gabadhiisa iyo xaaskiis inuu kugu mato sooraid ma laha waa aniga idinka sheekada ka hor nin jooga oo aanu qaraabanahay weliba oo nin wadaada ayaa waagi soomaliya tahriibaysay aduu ninty nineki wixii ka dambeeyey talyaanigu galay shaquu raadiyey niman soomaaliya mukhalasiina shaqo u keenay waxaa la yidhi ninkan hebela oo beer weyn iskale oo talyaani ah baa ku shaqaalaysanay maxaa lagu shaqalaysanaya nin weyn lixdan jira wey konton jir meelaha lixdan jir gaal ah gabadh yaroo shan toban jir oo qabaaba caddaana ah. aya talyaanyada gabadhiibuu tabar u wahay wuxuu ihi waxaan rabaa bil kasta inaan intaasoo kun oo ku siiyo gabadhan baad adugu ka shaqaynaysa bas anna markaad iska farxanaysa ma idin nin joogo wey oo wadaad oo lagu kalsanya weliba cararku soo cararay baabuur hayweybu ka soo cararay markaas babur jiri garay boolis baa qabtay ninka uu salsalay ba haddi intaa markuu ninkii weynaa yidhi ee guriga lahaa ba intay soo baday gabadha way tir waxaan rabaa inaan arka bahalka igu filay adii nin kala raadsanaya anugu nin kala la isu shaqaalaysiinayaa weli wuxuu meeya hawshu inay ku ciyaarhayaan wuxuu ha igu ciyaarin waxaad yeelaysaan shaqadii laga keenay balaga wadaadaallo waxaan ku idhi ba adoo la qabtamaya aduu kaada itus ede daran tahay marada iska wareejisay budha oo iska boodi <laughs> dadku yacari dambiirkaa ka dhimanay markay marada iska wareejisay inaan albaab ka boday ugu dambeysay ordahay meel hayway oo baabuurta dhh baan miirsaday buui hadda wuxuusan weliga arag maogtahay waa wuxuusan filaydi baa ku dhacay ayib rakaasaan u sheegi doonaa nin la yaqaano macruufa way ada meesha laga sheegi maayo almuhim waxaan oga jeedaa dadku waxaa ka dhiman damiirka iyo raganimada iyo gobanimada iyo waxaaso dhan baa ka tagahay ayib kamaa khalaqa alghadaba liyadfacuu bihi maa yaduruhum ilahay wuxuu intiqaamka iyo raganimada dadka u geliyey iyo cadhada inay dulmiga iskaga difaacaan oy xumaanta iska hor istaagaan wa xarama minha ilahay wuxuu ka xarimay maa yaduru tanaawulaha shahawaadka wa xarama minha min ashahawaat shahawaadka rabbi wuxuu xarimay oo joojiyey maa yaduru tanaawuluhu in la qaato la isticmaalo waxa dhib dhib uu dhib keenayo buna ilahay joojiyey wixii shahawaada ama akhlaaq kale ee ummadda anfici ama maslaxa le ilahay umadda oo fasaxay wixii dhibkeeda la joojiyey wadama rabbi wuxuu caayay man iqtasara calayha u fiirso yani qawaacidda waa qawcidaadan ka helin meel kale ka helin wey hawlihii shekh islam ilahay ufuray kamid yihiin ayb shahawaadka waxaa caayan waxaa caayan ninkii shahawada ku gaabsada oo naftiisa waxay doon un daba ayb la daba istaaga oo iyadaa un raalli gareeya kama qaala tacaala walaa tusir cafwan washtagala ku mashquula biha bishahawati can maslaxati diini kaga mashquula waman asrafa fiiha fi اnnawci aw اlqadr waxaa kaloo caayan weeye ilahay caaya man iqtasara calayha washtagala biha can maslaxati diinihi waman buu rabi caaya asrafa ku xadgudbay fiiha fi shahawaat fi nawci nooc ahaan oo mxuu ahaye nooca mxuu ah galmadaba ku xadgudbay nooca wuxuu ku xadgudbay intiqaamka iyo qadabka aw ilqadri ama inta laga qaadan qadarka laga isticmaalay kama qaala taala walaa tusrifuu fi jamiici alashyaa inahu laa yuxibu lmusrifiin وqاaلa taعaaلى والadiina waxaa ammaano cibaaduraxmaanki baa laga soo sheekeynayey aladiina idaa anfaquu markay wax bixinayaan lam yusrifu aan xad gudbin oon baatilin hantida aan ku ciyaarin walam yaqturu aw yuqtiru waa qira'a kale mutawaatire aan ruuxa jidinka ka istaagin nin qatuuca oon shayn bixinaynin oo mxuu ahay dadka oanka ku dilay oo dadka mxuu ahay caruurtii baa u dhamayn lama rabo idan waxaan rabnaa hawshani waa qawaaman bayna alisraafi wataktiir aw qawaaman bayna alisraafi wاliqtaar ayb wa kana bayna dalika bayna alisraafi wاliqtaari qawaaman ay cadlan wasطa wa qaala tacaala walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kanuu ikhwana shayaaiin wa kana shayطaan lirabbihi kafuura xataa xajarat الsharicatu ilahay shareecadu maamul ka joojisay oy casishay cinda jumhuuri اfuqahaa cala almubadiri ninka mubadirka xoolaha sasaydha ninka safiiha aladii yasrifu اlmaala fi ma laa yanfachu sharcigu wuxuu qabaaba haddii dawlad iyo nidaam islaami a jiro xoolaha dadka ku ciyaara in laga joojiyo shaqada oo laga beelon asaga lafihiisa biil in baa laga siin handiise dad kalaa loo dhiibi qaraabaa loo dhiibi dawladda gacanta ku qaban laakiin asago waa laga biilhaya maxay hantida ku ciyaaraya ninkaani maalin buu dab saarahaya ayib wadama aydan rabbi wuxuu caayay man taraka ninka ka taga maa yaxtaaju ilayhi minha wuxuu shahawaadka oga baahan yahay ninka ka tagana ilaahay waa waa caayey shahawad oo dhan ka go' ma aha bimacnaa wixii loo bahan yahay ka isticmaal hana ku xadgudbin wey xataa qaala tacaala fiiha yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu ayibaati maa axla allahu lakum nadar iyo shardi iyo dhaar iyo midna lama ogo aad tirad ana cuni mahayo harsan mahayo seexan mahayo nasan mahayo naftan cadaabahayo hawlaha rubaaniya wey marxaba sheekh ya sheekh may matniga baan akrin toban goor baa idiin sheegay inaad kitaabkayga soo qaataan ama meesha kaga kacdaan wa fi saxiixayn saxiixanka waxaa ku sugan cali nebi sal ly slam annahu lamaa balagaw can asxaabihi asxaabtiisa nabiga markay ka soo gaadhay annahu qaala bacdun barkood inay yidhaahdeen amaa ana fa asuumu laa uftir nin wuxuu yihi anugu waan soomi weliga afuri maayo wa qaala alaakhar wuxuu idhi amaa ana fa aquumu laa anaam weliga caawo dhan salaad baan u taagnaan seexana mahayo hurdalladii mahayo wa qaala aakhar amaa ana falaa atasawaju annisaa dumar guursan mahayaba haweenkaabaa amaa ana falaa aakulu laxma hilibka cuni mahaya maxaa hilib markaan taabto un baaban dareen igalaabodhi iyo damaaci ayib cumar baa hataa ka dacwooda nabi maxamed anu ida damba taaban maayo markaan idaha cuno haweenku mar isku sii dayn buuri marka hilibka idaha waan joojinaya nabig waxaa joojinin buuri ayib hawsha waad jooji hawshaas faqala nabi sal ly slam laakinii asuumu wauftir nabi wuxuu yihi anu waan soomahayaa waanan afuri yaa ku yidhi soon aan ku taagnow nabiga saxaabi is arkeen isagoo xoog badan oo quruxsan markaasuu ka tegay sanad buu ka maqnaa ninka waxaa u yimid gubtay oo nooc kaleba ah war waa hebel ma haa saan kaaga nabi allow soon iyo salaad ma u tagnaa naftaa inaad cadaabto ilahay kuma farin buuri diintanna diinteediiba ma ahaba jooja hawlahaas maalin soon maalin iska afur naso naftaha cadaabin waa gaadiidkaadii ayb wa aquumu anaam yani waa hawsha u dara mogta almiisaan micyaar inaad hesho bayna alifraad watafriid hagardaamo iyo hambuurin baa la rabaa inaad udhexayso dhexdhexaad nafta inaad mugta aad ka dhigto muxua ah, naf mayacday oo waxay doontaba usii daa oo batraanad ah oo kibirtay wax kastaba shubanaysa lama rabo in la cadaabo sidii rahbaaniya lama doonahay bayna dalik sidaa darteed baan nabigu dad ka salaad badan baa jiray dad ka soon badanna waa jiray laakiin dadka cibaada wanaagsan ma jirin axad bani aadam nabiga ka cibaada wanaagsan ama alla ooga dhow leanna wanaagga iyo badnidu waa laba kala masalo badnidii wanaaggu waa laba kala baabo yacni hawsha nafta in lagu wado miisaan toosan lagu wado oon dheelin lahayn iyo iyo raratuurid aan lahayn waa muhiim jiddan adugu waxaad awooddaa intaad maalin iskabiixiso istayrixiso oo sanka qabato caaw dhintaag indhaha cadayso inaad maalinka qilaf tiraado soo kici weydo laakiin inaad hal miisaan ku wado dadka wax yarba awooda waana tuu nabigu awooda sal l slam ayb tuu nabigu awoodo wey ilahay u sakhiray subxana wa tacala naftu wix kastoo la qabadsiiyo waa qaadataa wa nafsu kaطifli in tuhmilu shaba calaa xubi radaaci wain taftimu yanfatimi burdaha warkiisii wuxuu naftu wuxuu hi waa waa waa ilmahoo kale bur ilmaha haddii naaska loo daaya isagoo dhex hooyo naas hooyo caano iska taagnaanaya islaanta haween la sharay suu iska nuugahaya naaska la soo baxahaya naas dhaarihaya iska daaya wiilka iska qaba ogawreyska ama iska daaya sideed jir isagoo ah mid hooyadii daba socda arkaysa hooyadii caanada ku haya laakiin isagoon afartan ka bixinba ama sanadba gaadi naaska laga guriyo edab la siiyo bannaankaasu marhaya beriiskiisu jabsanhaya iyo hilbihiisa iyo lafihiisa iska tagaya duurkaasuu gelahaya naftu marka waa ilmahoo kaleba kolba wix lagu barbaariyo ayay qabataa ku dhaqantaa naftu marka tarbiya u baahan tahay in la dilo lagu xadgudbana ma aha waan tukanay habeenka qayb ka mida waa anaam waana seexan saaca bisaaca wa atasawaju nisaa dumarkana waan guursan waakul laxma nicmo ilaahay weeye faman raqiba can sunnatin falaysa mini sawaabku waa sidaas wa nahaa ummatahu nabigu wuxuu ka reebay ummaddiisa cala alwisaali fi siyaam soomka in laysku xidho habeen iyo maalin laisku bixiyo isku bixis wa qaala wuxuu uhi man saama dahra falaa siyaama lah ninkii sanadka oo dhanba sooma maba soominba soomkiisii ma jiriyo lama aqbalin ayib iyo soom wanaagsan ma aha inta waa lagu ama yuusan soomin ama yuusan afar u tallaa falaysa lilaahi xaajatun fii sawmihi wa iftaarihi wey qolya halkaasay la mareen wa qaala wuxuu nabi sal l slam xadiidkuna waa fi saxiix muslim fi saxiix muslim wa qaala afdalu siyaami siyaamu daawuud wa kaana yasuumu yowma yuftaru yowma walaa yafiru idaa laaqa soom la sooma waxaa u qiimo badan oo sunna ah weeye soomka nebi daawuud ramadaan lagama hadlaaye maalin buu soomi jiray maalina waa afurij waa kadhac ka deg wey waa ta u daran wey soon la-aan daysanaa waad awoodaa in soon furooda laiskugu qabta naftu waa awoodaa oo laiskugu bixiyo laakiin waxayse awd waa wax maanta beri iska cun iyo alleesan isla dhac iyo umitada isla dhac berina soon haddana beri dambe muxuu ahaay wax cun haddana soon waxay kudhi waad wareysa ama soon iidaa ama muxuu ahaayey afur iidaa laakiin sida u fiican wey laanno shalay baad quweysatay ood nasatay biyo cabtay hilba cuntay berri baad ka jaraysa beri wixii gaara dhaawaca haddana beri baad haddana u miisaysa waa nooca u fiican wey laba iyo toban bilood lix bilood waa sooma iyo lix bilood afur ah waa cadli miisaan fiican wey walaa yafiru mana carari jiro ma baqan jirin nabi daawd cadow markuu la kulmana jilibku laabi jiray wadama rahbaaniya aw ruhbaaniya miyaan istaaga hadda si ad iso firinaysaan is ku daraa fasalka ma gaadho fasalku waa dhow yahay fasalkan gaadhahaya wadama ilaahay wuxuu caayay alrahbaaniya aw aruhbaaniyata suufiyiinta ayuu caayay alatii hiya fii tarki الnisaai wاllaxmi ruhbaaniya laba asal bay ka kac lama haysata ma hawlahaas oo xaggee waxa idinka bilaabanhayaa kamaa yaquluhu ljuhaalu fii madxi bacdi الnaas ruhbaaniya laba asal bay ka duushaa hilbaho laga fogaado iyo dumarkoon la guursanin soomaalia kuwan soorooyinka meesha u marhay ciisa ana qabay kuleeyihin taban eh, ag mara maayo laakiin boobkaa ka farxasho zawaani weeye tuug ah yaanku waxba kuu sheegi idan qolyaha nasara waan soman maxaa ka soonteen hilibka iyo dufanka bunkay jabsanayaan oo kookaday cabahayaan oo bihay cabahayaan maxay ka sooman yihiin weydii alruhbaaniya asalkeedu waa waa tarku nisaai walaxm wluxmaan juhaasha qaarkood baa sheekhu waxay dadku ammaanaan buu ihi maa nakaxa walaadaba hebel miya weligii islaan ma guursanin hilib neefna ma gawricin waa nabati muxuu ahay khudaartan buu cunaa ayib ma ammaanba waa cay wey maa nakax walaa dabaxa ah cay wey ninkii cajzi u geeyay ama waaya waa masale goona laakiin ninkii oga taga muxuu ahay tanazuhan iyo tacabudan baatil buu ku sugan yahay fa ina madxa mila haada kadoo kale in la ammaana buri waa min aruhbaaniya suufinimadii ilaahay caayay alatii ibtadacaha nasaara laysat min diin alislaami bishay diinta nabi maxamed shuqul kuma laha buuri ayb qaadi la odhan jiray ibnu makhluuf oo maaliki ah bay ibnu isku dhaceen markaas wuxuu leeyahay istigaau kala hadlayaa maslatu listigaaa oy shacabka iyo caamadu sameeyeen dhibbaad kala kulmi hawshaas adag adaygaad ku adagta iska jooji haddii kale hadde markaanu la ekaa keeno waa ku xukumhayaa buu soo yidhi wuxuu yihi caamada lama yaabeen laakiin inuu qaadi weyn min qudaati lmuslimiin baan ka xumaay bu laa yufariq bayna diini الnasaara wa diini اlmuslimiin in ciise la baryo oo muxuu ahay maryamo la baryo oo malaa'ig la baryo waa diinu nasaara buuhi oo yahuud iyo nasaaro dhaqankooda waa mushrikiin diinu rabbi اlcaalamiin wa atawasul biاlacmaali الsaalixa ilahay asmaadiisa lagu baryo wey marka qaadi laa yufariq bayna diin اlislaam wa diini nasaara baa aan ka xumaay buu hi laakiin adugu marka la ii kaa keeno waxba ha la hadhin buuhi meel waxaa ilaahay xukumay inuu qaadiga gacantiisa u soo galay oo boqor u yidhi ma dilaa iska dabaadilin ninkii saa u hanjabahayey baa dawladdu hoos taagnaaye raggii baa inti la afgambiyey oo la kala tuuray oo nin fiicanoo caadila yimid baa wuxuu ibnu taymiya marka buurra saaray waxaa le dadka farta oo weyn ninkaa doontana ka fara xawla kaa sii daa wuxuu ihi waa dadkao dhan cafis wey nin waliba oo khalad diineed galayna adaa kala xisaabtami laakiin waxaan in lai geysto dhan waa cafi buuri kul man ictadaa calaya waa cafi xuquuqii ashasiya macfuwa canha amaa wixii khalad diinada haddaad ugu goosan iyo hadaadaynada kuu taalla sharciguna waa sidaas dadku saasa laga doonaya nabigu ku dayanay sal slam maa kaana yantaqimu linafsi marka waxaa weeye hawshaan wixii diinu nasaara buu ruux ku ammaanaya maa nakaxa wamaa dabax maxay tahay sheeko raqiisa bal qaala nabiyu ina likulli ummatin rahbaani